لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الكرب wuxuu ku saabsan yahay adducaa ducada maathuurada ah nabigeenna ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam cinda alkarbi kurbada agteeda kurba markay dhacdo oo qofku ay wax walbahaariyo murjiya murug ku rida uu ku dhaco markaas iyada ah yaa waxaa la jideeyey in lala imaado ducadan soo socota meel kale oo lala aadi ma jirto laysa laha min duni illaahi kaashifa axadaan alla ahayn oo faydi karana ma jiro aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu suu weeyaanoo axadaan alla ahayn oo qofka mudarka ee baahan dhibaataysan murugsan ka faydi kara oo dhibaatada ka qaadi kara oo ajiibi kara ma jirto marka halkaasay kaa jirtaa kurbada meesha lagu faydo waa xag alle isagaa marka la rabaa in lagu cararo maxaa yeelay awoodna waa leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax cajis gelinaya ma jiro raxmadna waa ku sifaysan yahayoo uu u naxariistaa ilaahay khalqigiisa iyo addoomihiisa saalixiinta wanaagsanba marka axadkaasay tahay in xaggiisa loo cararo oo wax la weydiisto oo la magan galo subxaanahu wa tacaala waa bedelka uu qofku aadi lahaa meel kale makhluuqaa waxba keeni karin aanu xoog lahayn wadna lahayn waxna qaban karin waxna bedeli karin in la aado ama waxyaalo aan waxba ahayn wax la moodo oo la aado dadka wax fiirfiiriya hadday noqoto kahanada iyo hadday noqoto kuwa curaafiinta iyo faaliyaasha ah iyo hadday noqdaan kuwa tadayurka isticmaala iyo waxyaalaha la baasaystay ee lakala tashaa ah waxaasoo dhanba waxba ma sheegayaan kurbadaas marka ducadeeda waatan xadahanaa muslim qaala xadahanaa hishaam qala xadahanaa qataada can abi lcaaliya alrayaaxi can ibni cabaasin radia allahu canhumaa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi radia allahu canhuma kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yadcuu kii ducaysta cinda alkarbi kurbada agteeda markay kurba ay dhacdo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxariim u dhiji laa ilaaha ila allah macbuud xaq ah ma jirto ila allahu ilaahay mooyeene laa ilaaha macbuud xaqa ah ma jiro lacaabudi ila allah ilahay mooyeene allihii alcadiimu ee weynaa daatan wa sifa tilmaan ahaan iyo sifadiisana ay cadiim tahay daatadiisana ay cadiim tahay oo acdam wa akbar min alkhalqi kulli alxaliim allah xiliimkee dulqaadka badan yuakhiru lcuquuba maca qudratihi cuquubadii buu ilaahay dib dhigi asagoo awood u leh dembi baa la galay qofkii dembiga galay oo wakaa iska badbaaday oon xanuun haynin oon cudur lagu sii daynin oon dhulka lala goynin oon calaamo laga muujinin oo cadaab lagu soo dejinin wakaa allihii uu ku gafay ee uu dembiga ka galayna awoodna waa leeyahay qudro iyo cizona waa leeyahay marka allah xariim weeyaan oo wuxuu u digdhigayaa cuquubada isagoo awood uleh inuu ka argoosto qabto ah, raxmadiisina kamid tahay subxaana laa ilaaha ila allah macbuud xaqoon allehe ma jiro rabu samaawaati cirarka rabbigood wal iyo ardooyinka rabbigood iyo wa rabu lcarshi carshiga rabbigiis carshigii aada alcadiimee weynaa makhluuqaadki u waaweynaa ee kownigaha ayaa haddana lagu tawasulayaa rububiyada ilahay tusaayay subxaana samaawaadka ardooyinka carshiga cadiimka acdam almakhluuqaat way carshiga makhluuqa ilaahay uu abuuray waxa ugu weyn waa carshiga wa fawquhu raxmaan allah raxmaan subxana wa tacaala mustawa calaa carshihi istiwaan yaliiqu bijalaalihi subxaana wa tacaala baa-inun can khalqihi oo ka sarreeya ilahi subxaana wa tacaala ayib xadiidku saxiix weeyaan oo muslimna waa soo saaray fi saxiixihi ducaa lkarbi maa marka la yihahdaa oo qofka kurbada qabsada ama kurbada hayso duca uu la imaanayo wey tanaa lamid a kuwo kale oo laa ilaha ila allah laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin baa kamid ah yaa xayun yaa qayuum baa kamid ah ducooyinka lala akriyo oe ilaahay subxaanahu watacaala lagu tawasulo inoo imaan doontaa allahuma raxmataka arjuu baa kamid ah laa takilni nafsi darfata cayn marka duco hadda oo ilaah waxaa isii iyo ilaah waxaa iga goryeel midna meesha kama muuqato ilaah waxaa isii iyo ilaah waxaa iga qabo ducada hadda noocaasa kuma jirto maxaa duca loogu magacaabay baabkii ducuu ku magacaabay yadcuu cinda alkarbi xadiidkiiba ku lehay ibn cabaas duca lagu magacaabay marka waxa weeyaan in la yidhaahdo waa iftitaax adducaa iyo in maaragtay la yidhaahdo maadaama oo aada la timid kalimaadkan qiimaha badan ee cadiimka ee waaweyn tawxiidka alla tusaayay uluhiyadiisa iyo rubiyadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshii aad weydiisan laheyd wax ka fiican buu ku siinaya man shaqalahu dikrii can mas'alatii acdaytuhu afdala mima ucdi saa'iliin soo aroortay qofkii su-aashayda ay dikrigeega u ka mashquulay su-aashayda waxa kuwa su-aa'iliinta ansiya ka badan baan siinaya ka weyn baan siinaya marka ducaau lkarbi baa la yihahdaa wax alla wixii markaasi kurbahana waa lagu faydi markaad la timaado fakaanamaa daca alinsaan isagoo ilaahay baryey oo alla kusu markaa iyay la tahay ama markaad la imaata kuwan ood ilaahay subxaana watacaala waxido oo aada rubuubiyadiisa iyo sifaadkiisana ku tawasulto kadib baa ducadeeda dana bilaabi aad dhahaysaa marka waa isku wada mid waxaas dhan intaba way dhahaan culimadu raxmatullahi aleyh qala xadathana cabdullahi bnu muxamedi qala xadathana cabdilmalik bnu camri qala xadathana cabduljaliil can jacfar bn maymuun qala xadathani cabduraxmaan ibnu abi bakrata anahu qaala liabiihi aabihiis buu ku abubakra bnu fic bnu xaaris weeyaane radia allahu canhu yaa abati aabow inii anigu asmacuka waxaan ku maqlaa tadcuu adoo ku ducaysta kula kadaatin subax walba allahuma caafinii fii badani ilahu badankayga io caafi allahuma caafinii fii samci ilahu maqalkayga io caafi allahuma caafinii fii basari ilahu araggayga io caafi laa ilaha ilaa anta ku khatinta laa ilaha ilaa anta dhowr ducaan soo maray laa ilaha ilaa anta iyo laa ilaha hayruka iyo lagu khatimayo oo wax ilaahay lagu tawasulo oo lagu baryo oo loogu dhawaado oo lagu lagu argagaxo markii argagax u xaggiisa loo argagaxo tawxiidka ugu qaalisan laa ilaaha ilaa ant marad qalbiga kasoo goyso oo tirahda laa ilaaha ilaa ant kelimadaa iyadaa cadiin wey ah, ilaahay subxaanahu watacaala buu faydi dhawaashana waad helaysaa ilahay u dhawaati tuciiduhaa waad ku celcelisaa aabbo thalaatha saddex jeer baad ku celisaa xiina tumsi markaad galab joogto iyo waxiina tusbixu markaad waabariisata thalaata saddex eh waa sideen saddex saddex baadna akrisaaye wa taqulu waxaad kaloo tiraahdaa ilmihii yaraa aabihii iktishaafay waxyaalaha uu la imaado buu rabaa inuu masdarkeedii iyo sanadkeedii weydiiyo taqulu waxaad tirahdaa oo kale allahuma inii acuudu bika ila waxaan kaa mahangeli min alkufri gaalnimo waalfaqri faqiirnimo labadaasaa laisku cadfay oo laisku xijisiiyey lianna faqriga iyo baahidu mararka qaar kufri buu soo jiidaa qofka hadduu faqri ku dhaco oo baahdo waxaa dhici karta inuu isku tuuro meel lagu gaaloobayo diintiisa dhaawacaysa sharaf darro ku ridaysa ayaa laga yaabaa inuu isku tuuro faqrigii ka batay ama asaga ama caruurtiisii ama kada xanuunka haya ayaa laga yaabaa marka ilahay in laga magangalo labadaba kufrigii iyo faqrigii allahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha ilaa anta taana waa tiraahdaa tuciiduha halaaa saddex jeer ayaad ku celcelisaa xiina tumsi markaad garabaysatay iyo wa xiina tusbixu halaatha markaad subaxdii joogtaan saddex jeer faqaala wuxuu yihi abu bakr radia allahu canhu nacam waa saasoo waa runtaa yaa bunaya wiilkaygiiow samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa maqlo yaquulu leh bihina kalimaadkaas wa ana uxibu waxaan jeclahay an astanna inaan ku daydo bisunnatii nabiga sunadiisa sala allahu aleyh wasalam kelimadaas saameyn badan bay leedahay saameyn badan bay ku leedahay qofka saa-ilka ah iyo caruurta iyo qofki kasta oo lagu xidhaayo nabi maxamed sala allah alay wasalam hadyigiisa wa ana uxibu waxaan jeclahay an astanna bisunati inaan sunadiisa ku daydo marka waxaa weeyaan waa in lagu caruurta iyo dadka la jeclaysiiyo nabigooda rabbigooda diintooda la jeclaysiiyo oo loo sheego mar walbaba arrintaasa laga qaadanaya xadiidkan dayib qaala wa qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi dacawaatu lmakruubi qofka makruubka ee kurbaysan ducadiisa waxaa weeye oo kamid a ah, allahuma raxmataka naxariistaadaan arjuu rajaynayaa walaa takilnii ha iu tala saaranin oo ha igu halaynin ilaa nafsiga nafteyda ha igu halaynin darfata caynin il biriqsigeed wa aslix lii ii hagaaji shanii umuurtayda kullahu dhammaan laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaan alla kale oo macbuud oo xaq oo la caabudo ma lehe ma jirti tanna waa mid kale weeyaan ducaa lkarbi baa la yidhahdaa in addoonku uu naxariista ilaahay uu ku tawasulo oo uu rajeeyo oo naftiisi iyo tabardarrideeda iyo faqrigeeda iyo faaqadeedana uu muujiyo allana uu baryo kadibna tawxiidka uu ku tawasulo kelimo cadiimaho jaamica weeyaan oo waxaa weeyaan asmaada ismul acdamka meelaha lagu tilmaamay kamid tahay ay kamid tahay qaala raximah llahu tacaala xadathana moxamed bn cabdilcaziiz qala xadathana cabdlmalik bn lkhطab bn cubayd llahi bn abi bakrata qala xadathani rashid abu muxamedi can cabdillahi bn xariثin can cabdillahi bn اlxariثin qaala samictu bna cabaasa ibna cabaasin cabdullahi bnu cabaas baan maqlo yaqulu leh kana nabiyu sala اllahu alay waslam wuxuu yaqul ka yirahda cinda alkarbi kurbada agteeda laa ilaha ila allah alcadiim alxaliim intaad wax kalaba ku hadlin aadan wax kale qofka una sheegin oo una xaalaha dadka markay walbahaaraale kurba ku dhacdo ay ku hadlaan caku caku iyo muxuu ahaa jac iyo maxaa nagu dhacay iyo inkaar baana qabsatay iyo hoognay iyo waxaasoo dhan waa kelimo xuno oo shaydaanka uu rabo wey shaydaanka uu rabo in maarata la yirahdo weliba shaydaanku uu ku farxayo waxaasoo kale tacisa shaydaan buu shaydaan ku farxi qof intuu nabar gaari tacisa shaydaan adhehina baa la shaydaanka markaa wuxuu isku arkaya atoore wax qabtay oo deena qof uu ka adkaaday oo iska antaatacayo ku arkaya shaydaanka iska naar alla kuwa carar tawxiidka qabso laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim ilaahay baa maaratay keligii alihi alcadiim ee weynaa alxaliima dulqaadka badnaa ee cuquubada naga dibdhigaayay ee fursadana siinaya aan u noqono ku toobadkeenno laa ilaaha ila allah alla macbuudo xaqa ma jirto alla mooyeene rabulcarshi carshiga rabbigii carshigii alcadiimi weynaa laa ilaaha ila allah macbuud xaqo alla ahna ma jirto rabusamaawaat cirarka toddobada ah rabbigii lahaa ee abuuray ee khalqee maamulayay wa rabu lardi ardada rabbigood wa rabu lcarshi carshiga rabbigii carshiga alkariimi wanaagsana allahuma srif sharah ilaahw balaayadaas iyo kurbadan ugu dhacday sharteeda ilaahw naga fayd isrif fayd oo leexi sharahu shartiisa naga leexi ah, sharahu cani riwaayo kale xaggayga xadiidkuna xadiis saxiixa weeyaan duna qowli allahuma srif sharahu cani intaa mo inta kale waa saxiix baabu ducaa ducadii buu ku saabsan yahay baabu ducaa'i cinda alistikaara istikaarada agteeda ducada lala imaanayo istikaaradu waa dalab lkhayr min allah in ilaahay khayr laga dalbo wey istikaara waa dalab lkhayri min allahi subxaanahu wa tacaala khayr alamrayn laba shay midka khayr badan ima asafar wa ima albaqaa ima atijaara wa ima atark annikaax fulana ow laa waxyaala noocaasoo oo ah. safar baa inaad aado iska dhaafto inaad maaratay tijaara qof la gasho ama aada aado inaad guur guursato ood meheel aadood wax ka guursato waxyaalahaas oo dhan baa istikaarada yaa lagu sameeyaa awaamirta iyo nawaahida looma istikhaaranaayo wixii amar ah oo xaq alle ka yimid oo ama amrun jaazimun ah oo waajib ah ama amrun hayru laazim ah mustaxab oo sunno ahoo shareecadu ay ku fartay iyo wixii nahyi ah ama nahyi jaazim ah taxriim ah ama nahyi hayru jaazim ah oo karaahiye ah kuwaa ma ahee umuuraha kale ee mubaaxaadka ahe dhaqanka ahe maamulka ahe macaamilka ah kuwaas iyaga ahayd garanaynin ma-aalkooda iyo mustaqbalkooda wuxuu ku dhambaan doono inuu khayr iyo guul iyo natiijo fiican ay ka imaan doonto iyo in khasaaro iyo guuldarro ay ka imaan doonto aadan war u haynin ilaahay garanaayo inaad marka isku dhiibtood ka barido inuu midka khayrkaa ku waafajiyo taas weeyaan <coughs> maxaa yeelay <coughs> waxa adi markaa kugu taagan ee raqba ah ee aad isleedahay leedahay waxaasan rabaa makuu khayr makuu yahay mise kuumaha lama garanayo ha wa casaa an takrahuu shay-an wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shayan wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu waantum laa taclamuuna baa la raaciyey wallahu yaclamu waantum laa taclamuun ilahay baa garanaya maxaa khayrka ugu jira maxaa sharkugu ah maxaa wanaagaada maxaa xumaantaada marka allahaas umaad weydiisan subxaana watacaala dayib ducaaul istikaara la yidhaahdaayo salaad la tukaday gadaasheed bay dhacdaa ma gudaheeda lagu tuka lala imaan ducada oo atixiyaadka iyo salaada aakhirkeeda ah mise markii lala la boga kadib labadaba waa daahirka axaadiista waa laga fahmi karaa xadathana mudarif lakin waxaa sunada ku caddahay inayna salaadaas ayadaa salaad farad a aynan ahayn min gayri fariida salaad farad ah ma ahee salaad sunna ah ayaad markaasi ku istikaaroon ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto <clears throat> qala xadathana muطrif bn cabdillahi abu muscabi qala xadathana cabdالرaحman bn abi lmawali can mxamed bn mnkadirin can jaabirin qala jabir bn cabdillahi kana nabiyu sala اlه alay slam wuxuu ahaa yucalimuna keena bara alistikaarata buuna beri jiray fi lumuuri umuurta <clears throat> marka waxaa weeyaan waa caamun caamun maksuus baa la yihahdaa fi lumuuri umuurta oo idil marka waxaa laga soo reebayaa de marka horeba iskaba caddaa wixii laana lagaa reebay shareecadu kaa reebtay waa mafsada maxda wixii shareecada ay ku amartayna waa manfaco iyo maslaxo wey maslaxo iyo manfaco weeyaan kuwa ayaga marka waa iska caddahaye oo waxaadan garanaynin ma maslaxay kugu jirta ma faa-iido ma khayr ma wanaagba in kaana khayran liiba ila soo socotee ma khayr bu kuya waxaad garan laadahay ayaad istiqaaraysan marka caamun maqsuus weeyaan nacam ama caamun uriida bihi lkhusuus kasuurati sida suurad min alqur'aani kamiduu noo beri jiray ducooyin qaar baan soo maray kasuurati min alqur'aan kamaa yucallimunaa ataxiyaadka isaguna kamaa yucalimuna eh, alqur'aan siduu noo beri jiray ataxiyaadka tanna waa sidoo kale ducaa istikaara ahamiyada ay leedahay iyo qofka muslimkaa inuu meesha uu ku kala bixi lahaa la tuso ayaa laga fahmayaa waxaa kaloo laga qaadanaya nabigeena raxmadiisa sala allah alay slam liummati ummadiisa u naxariisanay oo xaalaadka murugsan ee dhibaatada iyo duruufta ee haysata ee ku caaran ee maaratay ayaga ay mar walbaba ka fikirayaan ay ku waxay samayn lahayn garan layihiin wadadeedii baa lagu cadeeyey oo qofkii istikaaro la yimaada hadhow khasaare iyo hoog midna kuma dhacaayo haddii wixii uu ku sameeya wixii waa khayra u noqonaysa shardina ma aha in ruyo iyo alalad iyo wax aad aragto oo wax ku riyooto oo tirahdo ijaabadii waa la helay oo bishaaradii waa la helay oo khalwadii maaratay waa waa la waxaas shardi ma aha shardi maaha adiga la imow ducadaas iyo salaadaas watawakal cala allah ilahay tala saaro qaala kana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu aha listiqaala fi lumuuri ka suurati sida suurad min alqur'aan unoo baroo kale idaa hama buu dhihi jiray qaala idaa hama bilmri amar markuu hamiyo idaa hama axadukum bilamr axadkiin markuu wax hamiyo oo wixii ma samaysaa ma ka tagtaa uu taagan yahay falyarkac ha tukado ragcatayna laba ragcadood isaga ra'yigiisi iyo fikirkiisi iyo dadka kale intuu gaalaan dhigo dib intuu u dhigo horta alla subxaanahu watacaala hala hala galo duca iyo baryo iyo xiriir hala yeesho falyarkac ha tukada ragcatayn laba ragcadood uma yaquulu ha yidhaahdo allahuma inii astakhiiruka ilaahayo waxaan kaa dalbaayaa khayr astakhiiruka yo adlubu minka alkhayr ilah khayr baan kaa dalbaayaa astakhiiruka ee adlubu minka khayra alamrayn labada amar midka khayr ka badan ayaan kaa dalbayaa bicilmika baad waa iska sababiyo ama waa tacliil bicilmika waxaan khayr ku weydiisan labadan amar midka khayrka ah de bisababi cilmika adigaa yaqaana midka khayrka igu jira adiga agtaada waad garanaysaa waad ogtahay tahay aniguna ma garanayo marka cilmigaada iyo ogaantaada ogtahay darteed yaan shayga khayrka ku weydiisanayaa ee waafaji wey wa astaqdiruka waan kaa karis dalbayaa inaad ikarsiiso wixii khayr ahaa maxaa yeelay biqudratika adiga waad kartaa shay walba awood baad leedahay bisababi qudratika ayaan shaygan inaan awood u yeesho oon la imaadana ku weydiisanaya adigu qaadir baa tahay waasaluka waxaan ku weydiisanayaa allow min fadlika fadligaadii dheeraadkaadii alcadiimi ey weynaa baan ku weydiisanayaa fa inaka adigu taqdiru waad kartaa wax walba walaa aqdiru ama ma karo waxaad ikarsiisa mooyeene wa taclamu waad ogtahay wax walba walaa aclamu ana ma ogi waxaada adigana barin oodana ogeysiinin laa cilma lana ilaa maa calamtana oo kale weeyaan waxaadna barto unbaan un garanayna wax ka sheegi karraa mooyeene annaga cilmi ma lihin wa anta adigu allow callaamulguyuub waxaa naga maqan ee qeybkeena anaga aanan u jeedin eenan maqal ayaaba adigu ogtahay tahay aada u og tahay weliba allahuma allow marka waa tawasul biasmaa illahi subxana wa tacala wa in lagu tawasulo wey allahuma in kunta hadaad tahay in kunta taclamu ana hada alamru khayran lii wax walba ilahay waa ogyahay laakiin <clears throat> ma khayr baad iigu og tahay ma shar baad iigu ogtahay labada adun baa kala garan ee waxaan aniga marka kuweydiinayaa wixii khayr ii ah tanaan kuweydiinaya inaad waafajiso in kunta taclamu haddaad og tahay ii ogtahay ana hada alamra khayrun lii inuu khayr ii yahay fii diini aniga diintayda uu khayr ii yahay oo diintaydii aan ku dhowrsan waxaa haddaan galo taariku salaad iyo muxuu ahaa faasiq fusaqada ku dheehma oo quranaa usuu iyo saaxiibo xun la galay maaratay shirkad la galay iyo waxaa intaa noqda inay iduufaashadaan oo diinteeda iga leexiyaan tanaan ka cabsanayaae hadday khayr ii tahay lii fii diini diintayda wa macaashii noloshayda wa caaqibati amrii umuurtayda cidhibtooda dambe iyo ma-aalka wax maxaa jira marka hore kuu yar fiicnaan oo kuu bulaali laakiin cirib xumo marka dambe laga dhaxlo aw qaala wuxuu yidhi fii caajili amrii umuurtan soo degdegaysan haddaba rabna midhaheedii iyo wa cidhibta dambe ee gadaal ka timaa ka imaanayso hadduu khayr nagu jiro waxan faqdurhu lii io qadar <clears throat> waafaji wain kunta taclamu haddaad ogti <clears throat> ana hada alamra amarkan sharun lii inuu shari yahay fi diini diintaydi iyo macaashii noloshaydi iyo wacaaqibati amri umuurteeda xudubteeda waqaala caajili amri amarkeyga degdegaaya waajili kasoo degdegaay kii dib dhacaya aajilka waxa dambe mustaqbalka eh gadaalka imaan doona hadduu sharci yahay fasrifhu ilaahu iga leexi canii xaggayga wasrifnii ana ileexiyo canhu xaggiisa na kala leexi wey na kala weydaani ah, wixii asaga ahayn daba socday haba maaragtay aba ishalinba ana meel kale i leexiyo khayr ii waafaji waqdur lii iqadar alkhayra khayr xayu kaana meeshu yahayba khayr ila doono masalatu daawa dawaa weeyaan oo haddii wasrifnii canhu aad tiri isrifu canii wasrifnii an canhu ilaah waxaa iga leex ana leex isagana leexi ona kale leexi waxaa shartaa haddaad tiri maxaad u baahan tahay meesha anaa fadhida ma rabtid horumar baad rabtaa badiil baad rabtaa wax kale oo meeshaad ku bedelaad rabtaa tanu marka wuxuu leey waqdurlii alkhayra xayu kaana meel allah meeshuu khayrkaya igu bedel waa daawadii iyo bedelkii wixii iga leexisay uma raddinii iraadi geli oo waxaa asaga eed iga leexisay eed ii iga dugday yaanan qalbiga ku kusii haynin oonan sii daba soconin oon shallaytaba ka qabino inuu khayr ii yahay inaad iga leexiso ilaahayow igu raadi geli oo raadi nafteeda kaga dhig radini ijcalnii raadiya raadi iga dhig aan wixii asagaa ku qanco leanna wixii xukunka ilaahay amarka ilaahay ahaa waxaa la rabaa marka horeba haddii aad uxuguntanto ama aad qaadato ama aad la kabarido kadib waxaa la rabaa wayusalimu tasliiman tasliim baa la rabaa hogaansi baa la rabaa raadli noqoshaa la rabaa qanaaca la rabaa ad tirado waxaa asaga khayr iguma jiro istikaarodayo waan waaye haddaan waaye khayr iguma jiro qalbigaada waad ka goynaysa wax asaga wayusami wuxuu magacaabay xaajatahu xaajadiisa goorma cinda qawlihi ina in kana in kana hada alamru khayru lii marka hada alamru dhihi maayo marka horebe wixii buu sheegi tijaara fulaniya الsfr ilى makan fulan الزawاج fulana اlmucaamala maca fulan mxuah aljaar maca fulan waxa markaasi aad rabto hebel baa la dersin rabaa agtiisa boos ka gadan rabaa muxuu aha hebel baan la becsharaysan rabaa dukaankaasaa maarata xelan baan rabaa inaan ku nasiibsadon aan aniga aan galo ila akhirihi iyo muxuu ahaa arrimaha noocaas oo kalea iyaad magacaabay magacii baad sheegaysaa xadiidku saxiix weeye bukhaari ayaa soo saaray isaguna fi saxiixim riwaayati jaabir bn cabdillahi radia allahu canhuma ducaa marka muhima weeyaan aad iyo aad u qiim badan ay tahay qofka muslimkaa inuu ku dhaqmo suuna u shallaayin suuna u gebi dhicin rabbi subxaanahu watacaala talada ugu dhiibto ilahina waa waafajinaya xadathana ibrahim ibn mundir qaal xadathana sufyaan ibnu xamzata qaal xadathanii kahiir ibnu zaydin can cabdiraxman ibni kacbin qaala samictu jaabir bn cabdillahi baa maqlay radia allahu canhuma yaquul asagoo leh dacaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigaa ducaystay fi hada lmasjidi masaajidkan masjidilfatxi ahaa masjidka masjidulfatxi la yirahdo yuu ku duceystay masjid ulfatxi ixdaa masaajid salca wey almasaajid salca masaajid dhihi jiraa jirta oo jabal salci buurta la yihahda madiine ku taala agteeda gadaashiisa aheedoo qaswatulaxzaab khandaqii iyo agteeda meesha laga qoday wey marka masaajid salca mid kamid ah masjidfatxi la dhihi jiray waxaa kaloo la dhahaa masjid alaxzaabna waa la yidhaahdaa masjidkan waxaa soo aroorta isaga wuxuu la masjidu quba walidalika xadiidkan waxaa ku sugan nakaara fi sanadi wa fi lmatni labadaba waa lagu sheegaayo ninkan la yidhaahdo kathiir ibnu zayd ayaa la daciifiyaa wax laga sheegaa saduuqun fihi liin ayaa la yidhi inkastoo bacd ahlilcilmi ay taxsiiniyeen marka masjidulfadxigaas masaajidda hadda waa lawada baabi'iyey hal masjido weyn oo jaamica laga soo reebay ewer baa laga dhigay waag wey ma ku gaartaagan markii dambe laakiin la baabi'iyey yowma ithnayni maalin isniina ayuu nabigu ducaystay wa yowma thulatha iyo maalin talaadaa iyo wa yowma alarbica maalin arbacaa oo saddex maalmood faistujiiba lahu waxaa la ajiibay nabigu bayna asalaatayni labadii salaadood dhexdooda duhurkii casarkii min yowmi alarbica yowm alarbicaa labada salaadood dhexdoodii baa nabiga la ajiibay qaala jaabir baa wuxuu yidhi walam yanzil bii amrun amar iguma soo degin muhimun muhim ahoo haa'idun shadiid oo daran amar muhim ahoo adag iguma soo darinin ilaa tawakaytu waxaan u qasti jiray tilka saaca saacaddaas saacaddaa labada salaadood udhexaysa duurkii casarka ayaan ducaysan jiray fa dacawtu llaha ilaahay baan baryay aan ducaystay fiihi saacaddaasi bayna salaatayni labada saa ma fiihi ducadan bayna salaatayni dacawtu llaha fiihi fi hada saaca bayna salaatayni labada salaadood dhexood ayaan saacaddaa ducaystay yowma alarbacaa maalin arbacaa fi tilka saaca saacaddaasi ilaa eh, wuxuu ahaa caraftu waxaan gartay alijaaba ijaabadi baan gartay ah, ah marka wuxuu leeyahay lam yanzil bi amru muhimu gaa'idu ila tawafaytu tilka saaca o fadacawtu llaha fiihi bayna salaatayn yowma alarbica fi tilka saaca ilaa caraftu lijaaba ijaabadii iyo aqbalkii baan aqoonsaday oo waa laga aqbalay xadiidkan cilooyin eh, badan baa lagu sheeg sheegaa badan baa lagu sheegaa duruq kalena waa leeyahay oo qaarkoodna dad matruuq iyo mursal iyo cilooyin kale ayaa isagana kudhiis lagu cilinaya lagu sheegaya ayib qala musanif raximah llah xadathana caliy bn cabdillaahi an khalf bn khalifa qala xadathanii xafsu bnu akhi anasin can anas bni malikin qaal kuntu maca nabiy nabiga sala allah alay wasalam baa maciisa ahaa fadacaa rajulun nin baa markaa ducaystay oo faqaala yihi yaa badiica asamaawaat ayuu yii waa ducaystay yaa badiica asamaawaat ducooyinka qaar saxaabadu intay la imaadaan mararka qaar oo ay ducadii ay kusoo dhacdo ayuu nabigan iqraarin jiray calayh salaatu wasalaam qaarna waa u diidi jiray oo tacadi baa ku sugan iyo lama ogola dhihi yaa badiica samaawaati cerarka allihii bilaabayo allihii khalqay bidiicu samaawaat macnaa khaaliqu samaawaat samaawaatka allihii abuuray isagoo wax maaratay oga dayda aysan jirin yaa xayun yaa qayuum waa laba sifo laba isim oo laba sifo xumbaarsan wey xay allah xayiga ah ee nool ee aan dhimanin xayigaa waxay u noqonaysaa jamiicu sifaatillahi daatiya sifaatka ilahay ifaatulaadka asmaada ilahay asmaatulaadka la yihahdo ee sifaatka xumaarsan yay u noqon yaa qayuumna waxay ku noqonaysaa asifaat alficliya sifaatka ilahay ficligay u noqon asmaadoo dhan ba labadaas soo hosgeli walidalika waxay ku tilmaameen inay yihiin ism allahi alacdam ismka ilahi acdamkaha yaa xayun allaha xayigahow ee aan nusqaan iyo wax dhaliin la yidhahdo daatadiisa ayna gelayninoo yaa qayuum allaha awoodda iyo maamulka awooddiisa iska uquma khalqigiisee maamulow qayuum awooddiisa iyo maamulkiisa iyo tadbiirtiisa ayaa laga hadlayaa inii asaluka waxaan ku weydiisanaya halkaasu ducada ka bilaabay inii asaluka aduu yidhi faqala nabigu wuxuu yidhi atadruuna bima dacaa ma garanaysaan wuxuu ku ducaystay waladii nafsii biyadih allaha naftayda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee daca allaha ilaahay wuxuu ku baryey bismihi aladii magiciisi idaa duciya bihi haddii lagu baryo ajaaba uu ajiibay ismullahi lacdam magaca ilaahay haddii lagu baryo u ajiibi ayuu ku baryay bu ninka isaga saxiix way xadiidka abu daawud iyo nasaa-ina way soo saareen marka looguma dhowaa afartan qowl bay geliyeen culummadu ismullaahi lacda meesha uu ku jiro laakiin meelaha aada loogu rajo badan yahay ee aada iyo aada loogu maaratay tuhunsany ama loogu maleynayo tanaa kamida tanaa kamida inkasta oo culamada qaar ay rajaxeen sida xaafad oo kale xagga sanadka wuxuu isagu rajaxayaa allahu laa ilaaha ilaa huwa alaxad samad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad tan isaga yuu xagga sanad ahaan rajaxay ah, marka asmaa ullahi ilacdam qaarkoodna waxay dhaheen sida alimaam ashawkani laa ilaha ila allah walxayu lqayuum marka almuhim ismkaas alxayu walqayuum ah aad iyo aad baa rajo weyn asmaada maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay ee lagu baryo ee lagu ajiibay nabiga uu sheegay ayay kamid yihiin asmaada ilahay dhammaanna ilahay lagu baryo arrin wanaagsan weeyaan asmaada asmaa ullahi alxusna wa sifaatuhu in ilahay lagu baryo walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha ilahay asmaa wanaagsan buu leyahay ku barya ah, ku tawasula ilahay ugu dhawaada subxaanahu wa tacaala qala xadathana yaxya bnu sulayman qala xadathana ibn wahb cabdullahi qala akbaranii camru can yaziid bn abi xabiibin can abi lkhayrin anahu samica cabdallahi bnu camr ayuu maqlo qaala yihi qaala abu bakr radi allahu canhu linabiy nabiga alay slam wuxuu ku yidhi callimnii waxaad bartaanada allow ducaan duca i bar adcuu bihan ku ducaysa fii salaati salaadeyda abubakr sidiq waad garanaysaan radia allahu canhu waa afdal afdal ummati muxamed sala allah aleyh wasalam ummadda nabi maxamed ninka ugu fadli badnaa bacda nabiyiha nabiga kadib sala allah aleyh wasalam abubakr sidiiq radia allahu canhu ardah sidiiqu hadi lumma ama sadiq alumma radi allahu canhu ardah yaa wuxuu leeyahay nabi allahu ducaa i bar aan ku ducaysto waa nin caraba qurashiya qur-aankii baaba luqadooda kusoo degay marka fasaaxo iyo kelimaad iyo taraakiib iyo jumal mufiida oo ilaahay lagu baryo waa garanayaa laakiin muxuu rabaa wuxuu rabaa inuu ka galo calaa mishkaati nubuwa jidkaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo minhaajka nubuwa inuu ka galo rabaa oo loo sheego waxa ugu wanaagsan nabiga uu doono sala allahu aleyh waali wasalam waankaa soo mareynay ninkii saxaabiga ay ka walbahaaray markuu yihi xamdan kathiiran ayiban mubaarakan fiih waxaan ka baqay inaan nabiga calayh salaam hujuumay oo wuxuuna raalli ka ahen aan ku dhawaaqay tiibu marka cumar abubakr radi allahu anhu leeyahy nabi alla barduco adcuu bihi fii salaati fii salaatidaasi salaada gudaheeda ayay ku dhacaysaa markii weliba salaada lagu jiro ataxiyaadkii iyo ducadaasi lagu khiyaarka lagu siiya ku duceysa waxa rabto ku duceysa layidhi ayaa lagu darayaa iyada iyo ducada afarta kalima ilah laga magangalaayo nacuudu min cadaab jahanam cadaab alqabr cadaab fidrat almaxya walmawt fidrat masix dajaal afartaas taasaa markaa waxaa weeyaan salaada gadaasheeda salaada maaratay gudaheeda adcuu bi fi salaati mm. kuwa waxaan soo maray dubura kuli salaat dubura kuli salaat xadiidkii mucaad binu jabal nabiga alay slam uu yihi in uxibka ya mucaad falaa tadacana dubura kuli salaat inaad leedahay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika xusn cibaadati taana iyadan hala daaimo hala daa'imo dubura kuli salaada iyaduna culamada qaar baa doodayo sida ibnuqayim aljawziya iyo waxay leeyihiin duburu shay duburu shay khalfahu lmutasil bihi bay sheega duburkiisa marka lagu tilmaamo waa gadaashiisa la xidhiidha lidalika salaada intaada ka bixin baa ducada la imaan qaar waxay leey maya duburu salaad waxaa loo jeedaa waa adkaarta bacda salaad dhacaysa ayay kamid tahay allahuma acini calaa dikrika wa shukrika xusni laakiin adcuu bihi fi salaatii salaada gudaheedii wey qaala nabigu wuxuu yihi qul waxaa tidhahdaa allahuma inii dalamtu nafsii naftaydi baan dulmiyey dulman dulmi kahiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyeene fakfir lii ii dhaaf min cindika agtaada makfiratan dambi dhaaf inaka adiga anta lafuru baata alla dhaaf araximu naxariiste fakfir lii makfiratan min cindika warxamni warxamni waa riwaayada kale saxiixa iyaduna yaa la socotay i naxariiso ducadan markaa la baray abubakr sidiiq radi allahu an canhu waana duco u shabahda sayid listigfaar maxaa yeelay ictiraaf aldulm walithm iyo ilaahay oo loo qira subxaana wa tacala keligii inuu dembiga dhaafo iyo in maqfiro la weydiiso iyo tawasul biasmaa'ihi ismi lgafuur ismihi raxiim lagu tawasulo duca aad iyo aad u cajiiba ah weeyaan khaasna kumaha abubakar kuma ahee waa caamun liummati muxamed sala allahu alayh wasalam caam bay u tahay lakin waxay tusaysaa fadliga abubakar radia allahu canhu iyo sida uu maaragtay naftiisa oga baqaayo muxuu ahaa xaaladeeda ee u tawaaducayo ilaahay subxaanahu watacala dambi dhaaf u weydiisanayo dembina uu isku ictiraafayo adoonku mar walbaba inuu xaaladdaa kusugan yaha la rabaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu cabsidiisa muujiyo makriga ilahayna uu ka amiin noqonin subxaanahu wa tacaala xadiis saxiixa weeyaanoo muslim waa soo saaray musanifkan soo saaray buhaari qaala musanifu raximah llahu tacaala <clears throat> marka dalabulcilmi baa laga qaadan cilmiga mar walba inaad dhalabto xataa wax iska sahlan oo fudud oo laga yaababa inuu qofka maaratay is yirahda waa iskala imaan kartaa ama waad heli kartaa ayaa maaratay saxaabada nabiga caleyh salaatu wasalaam ay ilaahay ka baryi jireen ama nabiga alay salam ay weydiisan jireen baan ujeeda tacliimta laga hadlayaa ducooyinka jawaamicdaana u fiican inta ducee lagu ducaysto ducada salaada gudaheedana mashruuc weeyaan inaad salaada gudaheeda ilahay ka barido waxaad rabto oo adduuniya aakhiraba ducadan ayada ahayd si gaar ahaaneed nabiga alayh salam abubakar u barayna yaan maaragtay iyadona aada iyo aad u qiimaan tahay lawaada baabu idaa khaafa suldaan idaa khaafa hadduu qofka ka cabsado asuldaana min madax qof suldaan aho madax aho mas-uul ahoo maamul iyo xil haya oo xilkiisii iyo awoodiisii ummadii iyo shacabkii iyo raciyadii ku oo muujinayo awoodda uu leeyahay shacabkiisana ku muujinaya noocaas ninka ahee jaa-irka ah ilahay in laga magan galo subxaana wa tacaala oo quwo iyo qudro hadduu sheegtay ilaahay baa ka weyn oo ka qudro badan oo casiiza oo qaaliba in ilahay marka lagu cararo la magan galo subxana wa tacaala qala xadathana maxamed bn cubaydi qala xadathana ciise bn aws can acmash qala xadathana hmaan bn cuqba qala samictu alxaari bn suwaydin qala yaqulu qaala cabdullahi bn mascuud ba wuxuu yidhi idaa kaana cala axadikum axadkiin korkiisa hadduu yahay imaamun imaam nin madaxa hadduu idin yahay imaamkaasoo yakhaafu uu ka baqaayo taqadrusuhu taqadrusahu jaburuudkiisa taqadruska waxaa weeyaan waa kibirkiisa iyo caradiisa taqadrusahu uu ka baqaayo imaamun kaasoo yakhaafu uu ka cabsan taqadrusahu isaga kibirkiisa iyo caraxumadiisa ayuu ka baqaayo inuu kula habsado ow amase dulmahu dulmigiisi buu ka cabsanayaa haddaad ka baqdo falyaqul ha yidhaahdo allahuma raba asamaawaati sabc samaawaadka toddobada rabbigii abuuraya iska lahayee mulkiyey maamulhayayo wa raba alcarshi carshiga rabbigii abuuray ee mulkiyey maamulayo carshigii alcadiimi ee weynaa kunlii iyo how jaaran iyo how alla maarata ilaaliya ibadbaadiya mujiiran kunlii jaaran ee mujiiran alla i magan geliyo oo iga badbaadiyo cadowa min fulanin hebel bin fulaan magaciisi baad sheegi hebelkiina hebelaha ilah iga kori sharkiis iyo wa axzaabahu ciidankiis min khulafaahi isaga kooxdiisa ah min khalaa'iqika adi khalqigaada ah wa axzaabu axzaabihi min fulaan binu fulaan iyo wa axzaabihi xisbigiisa iyo kooxdiisa oo min khalaa'iqika adiga khalqigaada ah wax kastaba xisbi iyo ciidan iyo wax kasta ha sheegtee waa khalqigaadi awoodaadi iyo qudradaadi bay ku hoos jiraan an yafruda waxaan kaa magangalayaa ood iga qabataa an yafruda calaya inuu waxadgudbo axadun qof oo minhum ayaga kamid ah ciidankaa ninka uwayst ee kala duwan qeybaha kala duwana kuwa la arkaayo oo iyo magacyo loo bixiyo booliis iyo kuwaan la arkayno dharkeena kaloo iska qabo oo shacab dharkii iska qabo oo muxuu ahaa magacyo fara badan ayaana loo sameeyo oo iska leh oo dadka iskaga dhex jira intaba xadgudubkooda ilahay ka maangelinaa an yafruda inuu nagu xadgudbo calaya korkayga axadun qof oo minhum kamida ciidankiisi ow amase yadqaa u nagu qooqo tacaddaa calayna wada nagu xadgudbo waa iltimaas weeyaan oo ducadii nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markuu u diray isagiyo walaalkii haaruun oo u diray ilaahay subxaana wa tacaala fircoon ninka la dhihi jiray xumaa loo diray layihi ordaya aada oo hadal layana ku dhaha waxay dhaheen rabbanaa inanaa nakhaafu an yafruda calayna aw an yadqa an yafruda calayna aw an yadqa labadaasi marka waa labadii fircoon looga baqay wey marka qof kasta oo jabaruud iyo kibriyaa iyo isweyneyn iyo muxuu ahaa awood sheegad iyo xoog iyo awooddaasi madaxnimo iyo kursigaasi ku amartaagleeya oo awooddaasi ku tagrifala dhammaanba waa qof maaratay ifraad la imaanaya duqyaanna la imaanaya ilahay maka laga maangeli ilahay baa noo dhexeeya saasaa lihi an yafruda calaya inuu igu xadgudbo axadun qof minhum kamid ah oo yadqa nagu qooqo caza waxaa weynaaday oo qaalib noqday jaaruka jaarkaada <clears throat> adiga jaarkaada iyo magangelyadaada ayaa casiiz ah wajalla waxaa sareeya fanaauka ammaantaadana way sareysaa way weyn tahay walaa ilaaha macbuud la caabudo ma jirta anta adiga mooyeen ilaa anta adiga mooyeen nacam waxaa kaloo ku fasiri kartaa caza jaaruka waxaa casiiz noqday oo sharaf yeeshay jaaruka qofkii ku magan gala ay man istajaaraka walajaa ilayk caza waxaa casiiz noqday oo badbaado oo qaalib noqdo marba adkaan jundiga ilahay baa mar walbaba qaalib noqonaya jundiga ilahay baa qaalib noqonaya marka qofki ilaahay magan gala oo ilaahay maaragtay ku carara kaa unbaa magangelyadiisi ku oo badbaadaya caza waxaa caziiz oo qaaliba jaaruka qofkii adiga ku magan gala kaama badbaadi qala xadathana abu nucaym alfadl qala xadathana yunus an minhad bn camrin qala xadathani saciid bnu jubayr an ibn cabaasin qaal ida atayta suldaana nin madaxa haddaad u timaado mahiidan laga cabsado mahiid yani qof laga heybaysto oo laga cabsado oo ama wax ku yeelaa waa sharu naas dadka kuwa ugu shar badan waa qofka khayrkiisa ala la shartiisa laga cabsado ya dadka ugu shar badan buu nabiga ku tilmaamay sala allah alay wasalam dadka ka khayr badanna waa midka khayrkiisa iyo wanaaggiisa la rajeyn shartiisa laga aamin yahay idaa atayta sulaanan mahiiba suldaan laga heybayso laga cabsado ninki haddaad u tagto takhaafu aad ka baqayso an yasduwa inuu kugu xadgudbo bika adiga an yasduwa e an yaqa aleyka inuu yadishu caleyka inuu qabto wax ku yeela aad ka baqayso faqul ila yasdu kalimada qur-anka kuso yakaaduuna yasduuna waa kii qur-aanka kusoo aroortay yasduuna biladiina yatluuna calayhim aayaatina ayib marka an yasduwa inuu kugu xadgudbo ku qabto haddii aad ka baqdo faqul waxaad tidahdaa allahu akbar dheh allahu akbar min kuli kabiir axad kastoo weynan iyo xoog sheegta alla ka weyn allahu akbaru minka alayk allahu akbar minka calayhi nin saxaabi oo nin addoonkiisa garacayo ayuu nabiga alayh salaam maqlay iyuu arkay gadaal buu kasoo dhawaaqay markaasuu deen ilahay baa xoogga aad leedahay iyo awoodda aad leedahay eed ka xoog badan tahay ilahay baa kaa xoog badan markaasuu saa u fiiriyo faydaa rasuul waaba nabiga ilahi alayh salaatu wasalaam waad xoreeyey bu nabi allow waad sigataaliy waad furdaamisay waa isfurdaamisay faqul waxaad tidhahdaa allahu akbar dheh maxaa yeele wax walba oo xoog iyo awood sheegta allah ka weyn allahu acazu ilaahay baa ka casiisan ka sharaf badan ka qaalibsan min khalqihi khalqigiisa jamiican dhammaanba ilahay baa ka qaalibsan oo ka adag allahu ilaahay baa acazu ka casiisan miman akhaafu waxaan ka baqaayo wa axdaru aan ka digtoonay wax alla waxaan ka baqaayo ka digtoonayo dhammaanba ilaahay baa ka qaalibsan oo ka xoog badan oo awooddiisa aan magan galay acuudu billah ilahay baa magan galaya aladi ilahi laa ilaha ilaa hu macbuud xaqaba asagaan ahayn uusan jirin almumsiku samaawaati sabci toddobada ardo allaha qabtaa oo haya an yaqacana inay ku duldhacaan calal ardi dhulka ilaa biidni idankiisa mooyane samaawaadka toddobada ah ilahay baa haya subxaanahu wa tacala inay dhulka ku dhacaan ilahay baa ka haya idankiisa waxaanayna ma soo dhici karaan min shari cabdika addoonkaada shartiis baan magangelayaa yaan kaa magangelayaa fulan hebel ah acuudu billahi shari cabdika addoonkaana shartiisa ilaal kaa maangalay fulanan hebela iyo wa junuudi ciidankiisa iyo wa atbaaci inta raaxsane u sacbin iyo wa ashyaacihi kooxihiisa ashyaac isaga kooxdiisa ee taageerayaashiisa ah min aljinni jinni iyo walinsi insiba jinni iyo insi wixii taageero u ah ee ilaal kaa maangelayna allahuma kun lii ii noqo jaara mid ii magangeliya min sharin shartooda iga magangeliya jalla thanaauka jalla waxaa weynaaday thanaauka ammaantaada ayaa weynaatay oo waad ammaanan tahay thanaa kamaal dhammaystiran wacaza waxaa sareeya oo ah, jaaruka qofkii adiga maaragtay aad magangelisana casiiz weeye wa tabaaraka ismuka magacaadina takaahara khayru ismika magacaada khayrkiisa ayaa barako badnaaday oo magaca ilaahay barakadiisa way muuqanaysaa shaydaan bayba kaa reebi bismillahi haddaad tirahdo cunto kula cuni mahayo guri ma soo galaayo naagta kula jimaaci mahayo kuu soo dhawaan mahayo baraka badnidasi bismillahidaas haddii kale washaarikum fi lamwaali walawlaad baa ku taala cunto iyo xoolo iyo carruurba wuu kula wadaagay shaydaanka watabaaraka waxaa khayr batay ismuka magacaada oo haddii magacaada lala imaado khayr badan iyo barako badan baa lagu helaa walaa ilaaha macbuud xaqa ma jiro hayruka adi aan ahayn talaata maraad saddex jeer buu ku celinayaa waa xirsi xiran yahay qofka asaga ee madaxdaha ee u dhaartay ee dhibaatada looga soo sheegay ee laga cabsado ilaahay baa ka reebaya subxaanahu wa tacaala haddii saxiixa wey marka sidaasi waa mashruuc Eh, jabaabirada iyo madaxda iyo dadka dhibka badan iyo wixii dalamaa ah oo dadka dulmiya in ilaahay subxaana wa watacaala laga laga magangalo waa goorma hadee waa markuu yahay dee mutaqadis uu yahay oo mutakabir yahay oo takaafu an yasduwa bika uu yahay oo qoorkaa wey laakiin inaad iska habaartoon maaha inaad iska habaarto madaxda meesha kuma jirto midkaa laftaada oga baqday ee laftaada cedhiri geliyey ee dhibaato kuu geystay eed ka cabsanayso midkaasaad ilaahay kaga carari subxana wa tacaala lakin inaad jiribka u laabto midkii marka adi aadan rabin midkaan adi aadan rabin <clears throat> salaatuleelka inaad ilahay ku barido ood ku habaarto sax maaha bale bilcaks in loo duceeyo wey in loo duceeyo inuu ilahay islaaxiyo subxaana wa tacaala maxaa yeele madaxda haddii ilahay islaaxiyo hagaajiyo mujtamac oo dhan nafcigooda wuu soo gaaraya nafci mutacaddi wey waa dadki madaxdahaa haddii ilaahay noo hagaajiyo oo noo suubiyo dee mujtamac waxay ka rabeenoo xuquuq iyo waajibaad ay ka helayaan waajibaadkii lagu lahaa yaa laga heli xuquuqdii lagu lahaa baa laga heli way khidmeen way shaqeen daacad bay noqon dulmigay dayn shay dadkii maarata cadaalada ku maamuli diintiibay garab istaagi marka in loo duceeyo salafkun sidaasay ahayn da'biga salafka wuxuu ahaa adducaa ilaa awliyaai lumuur nacam umaraa dadka madaxda in loo duceeyo ilahay loo baryo salafka wuxuu ahaa da'bigoodu ahaa kii marka lafahaada ad oga baqdo oo soo taraaro oo dhibaatadiisi iyo qadrasadiisa aad xajin weydo naftaada ad ooga khawfto ilaahay baad marka u baryaysaa ilah adaan kaaga magan galay waxaa sabtiisa ayaad leedahay xasan xasanulbisri waa kii intii dilka lagu xukumay dilka lagu xukumay oo in la dilo loogu yeeray maalin xajaaj waxoogow meel barse ah meel barse ah oo shir ah oo saba saba ah laiskugu imaaday oo xajaaj bin yuusuf waa dhiggii ciidankii bani umaya cabdimalik ciidan iyo uweyn ciidankii o dhan bu ciidan hubku wata o dhan qalabka siduu wata markaasuuna ninna ka amar qaadana biduuni maxkama dadka gawraci markaas wuxuu iska wataa nadciisu iska wataa jalaadkiisana u wataa halkaa mahal masalla abu ah halkaa dhigi sow dhiigga ugu tafqi meelaha kale qofka la dhexisaaji korkaa lagaa goyni markaas hadeena la qaadi dad badan buu laayay saxaabuu laayay oo taabiciin buu laayay oo saalixiin dad wanaagsan buu laayay xasan basri laftigiisa dil buu ku xukumay an aad u hadal adag buu ahaa xasan basri oon laa yakaafu filahi lowma talaaim aan ka baqin baa waxa xaqa ah ka baqin buu ahaa radia allahu canhu ardaa guri buu dhistay xajaaj bin yuusuf qurux badan oo aad u qim badan qasri ah dadkiiba iskugu yeero yar gurigeeda hala daawado balxowa xaflad iyo hala sameey munaasabo maashiibu deen xasan bisrina u arkay inay fursad tahay in dadka lagala hadlo markaasuu aad u wacdiyey oo la hadlay oo xajaajna waa waa yar taabtay warkii baa loo sheegay mawla buu ahaa ilen xasan bisri mawaalidii dab soo qabtay buu ka dhashay markaa nin qiimo badan oo saxaabi oo sayid taabiciin bu radi allahu canhu arda dadkii buu canaantay wuxuu yihi xajaaj ma nin mawla ah maanta intuuna af xumeeyey wax naga sheegay baa iska aamusteen haloo yeerin waa la gawracisaake marka waa lasoo qabtay waa lasoo qaaday meeshii uu fadhiyey oo halkii masallaha halkaa maqaar baa laga sameeya masallaha maqaar baa laga sameeya nadac baa la jiray ayaa halkaa loo dhigayo kii jallaadkaana seeftii diyaarsaa la yiri baal seef oo xiraysa marka uu soo dhow yahayba uu ilahay buu ku tawasulay subxaana wa tacaala ilahay buu ku tawasulay biasmaaihi lxusnaa sifaatihi lculaa waa beriyey markaasuu xajaaj binu yuusuf cadhadiisii dib ilaahay ugu riday soo dhaweyn iyo marxabeyn iyo kusoo fariisin artiisi iyo wixii waxaasuu galay deen ah, ilahay markiiba qalbigiisa dabagediyey subxana wa tacaala awoodda ilahay baa iskale hmm. ilahay baa awoodda iskale yaa waliya nicmatii wamalaadii cinda kurbatii ijcal niqmatahu bardan wasalaama calaya kamaa jacalta naara bardan wasalaama calaa ibraahim ayuu ku ducaystay sidaad nabi ibraahim ba naartaad ogeedaysa uhuraysay bardan wasalaamad oga dhigtay caradiisa midkan bardan wasalaama ka dheh marka weli min awliyaa ilahi bu ahaa qala lbukhariyu raximah llah xadathana musa qaal xadathana sukayn bin cabdilcaziz bn qaysin axbarani abi ana bna cabaasin radia allahu canhuma xadatha qaal man nazla bihi qofku kusoo degaa hammun hammi aw qamun qami aw karbun kurbo aw aafa min suldaanin ka baqo waan soo maray hami iyo ami iyo xusni waan soo maray waxay ahaayeen darafayn iyo wasat darafayn iyo wasat yaa sheegi kara ya xusni maxaa la dhahaa wixii tagay wixii tagay lasoo dhaafay haye hamina maxaa la dhahaa cagsi waxa soo socda ood kasii walbahato ka walwasho amina maxaa la dhahaa ku daboolo kuu fadhiya markaa waxa ku haysta waa oka saddexsaas la saasay ku kala qaad qaadaan aw karbun kurbo waxaad moodaa caam aw khaafa ka baqa min suldaanin nin madaxa ka baqa fadacaa bi haaulaai ducadan ku duceysta istujiiba lahu waa la ajiibi maxay tahay asaluka bilaa ilaaha ila allah waxaan kugu weydiisanaya allow bilaa ilaha ila allah kelimadaas ilaa anta bilaa ilaaha ilaa anta baan kugu weydiisan rabu samaawaati samaawaadka rabbigood asabci ee toddobada ah wa rabulcarshi carshiga rabbigii alcadiimi ee weynaa wa asaluka waxaan kugu weydiisanaya bilaa ilaaha ilaa anta rabu samaawaat ama yaa rab asamaawaati sabc wa rab alcarshi alcadiim waasaluku waxaan ku weydiisanaya bilaa ilaha ilaa anta rabu samaawaati sabci wa rabu lardiina asabc wamaa fiihina yaxu udhexeeyaba rabbigood inaka adigu calaa kulli shayin wax kasta qadiima waad kartaa uma sali llaha xaajataka markaad intaad la timaado ku tawasulsha laa ilaha illa allahu iyo cibaadada alle iyo rububiyadiisa ku tawasul oo sali llaha xaajataka xaajadaada weydiiso daciifu lisnaad waa xadiidka xadiidka daciifu lisnaad xadiidka macruufka ehe kurbada ee la yaqaano soo marayna waa laa ilaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaha ila allahu rabu samaawaati wa lardi wa lcarshi lkariim midkaasaa marka ku filan kaasaa kugu filan baabu maa yudakaru waxaa loola kaydaysto loo kaydeeyey loo kaydeeyey ee loo dhigay lidaaciyi qofka ilaahay baryaya oo min alajri ajri iyo wathawaabi thawaaba qofka ilaahay baryaya ducadiisa haddaynan ahayn qaraabagoyn iyo wax dembi iyo wax tacadiyaho in wax mustaxiil waxdeen ahayn oo ilahay u baryo ilaahay subxaana watacaala ducadiisa waa aqbali laakiin qabuulku maxaad u taqaan qabuulka maxaa loo yaqaanaa keliya waxaad rabta inaad gacanta markaa laga saaro ilahay baa kuu maamuni wallahu yaclam wa laa taclamuun ilahay baa garanay waxa maslaxadaada ku jirta ilahay baa garan waxaa laga yaaba inaad is ilah waxa isi wax ka fiican buu ilaahay ku hayaa oo ku siin wax ka xun buu ilaahay dhibaato ka weyn taas oo kaaga badaran waxaan haddii lagu siiyo waxbaba ay ku tarteen haddii dhibkaa kugu dhaco ayaa jirta dhibkaasa lagaa sarfin maahe ajir iyo thawaabka aakhira wax walba ka weyn oo aakhirada ka khayr badan adduunyada iyo waxaad o dhan oo halkaasa lagugu dibdhigi mar walba marka ducada waa la aqbali waa la ajiibi oo sidan soo socotayna noqonaysaa xadathana isxaaq bnu nasr qaala xadathana xamaad bin usama can caliy bni caliy qaala samictu abamutawakil inaaji qaala qaala abu saciid alqudri wuxuu radia allahu canhu can nabiy sala allah alay slam wuxuu ka wariyay qaala nabigu inuu yihi maa min muslimin qof muslima ma jiro oo yadcuu ducaysan laysa biithmin dembina aan ku ducaysanayn haddaad macsiyo iyo dambi iyo khamre iyo qashin iyo qofka uu ku baryo tago oo ilah noo u yirahdo qaadkii baa nagu inaga istaaga qaadki ilah noo fududee ayuu yiri kaa waxa weeye waa ducaa biithmin dambi baa lagu ducaysanaya walaa biqadiicati raxim qaraabogoynna ma aha haddii qofka qaraabogoyn ku ducaysta ka hor wuxuu yidhi aniga aabahay ilahuna kala fogey ah, aniga aabahay ilahuna kala fogey buu yiri waa qadiicatu raxim moogtahay ilaa il haduuna ku ducaysan kuwa lama aqbalaayo mana fiicna waana dembi ilaa hadduu laakiin uu duca quma ku ducayso acdaahu ilaahay wuxuu siiyaa ilaahay ixdaa halaatin saddex shay mid kamida ayuu ilaahay siiyaa saddexdaa mid kamida laga ogaayaba ducadiisa manci lama dhacayso wayna kala qiimo badan tahay ima an yucajila lahu inuu u dedejiyo dacwatahu ducadiisa yucajila lahu dacwatahu dacwadii in loo dedejiyo ilaahay subxana wa tacaala oo la siiyo ilahay waxaasi waa lagu siiyey wa ima an yadakhirahaa inuu ukaydiyo lahu asaga fi laakhirati aakhiro oo maalinta aakhiro haddii ducaad waxyaalahan adduunka ee helayo o dhanba inaan lagu siinin aakharo in ugu dhigo yuu qofka tamanin lahaa oo jeclaan lahaa markuu arka wixii aakhara la siiyey iyo wixii aakhara loo baahan yahay ee maalintaa qofka u bahan yahy inu hormarsado aakhara in loogu dibdhigo waa fiicanta wa ima an yadfaca canhu inuu ilaahay kaga reebo min suu-in xumaan mihlahaa midan oo kale yacni intuu ilaahay weydiisanayo wax u dhigma oo xumaan ah inuu ilaahay kaga koryeelo subxaana wa tacala oo kaga difaaco ayaduna wax weyn weeyaan markaasuu qaala wuxuu yihi jaabir abi saciid wuxuu yihi idan nuktir waan badinaynaa haddiiba ducadaanana ayna meelba dhacayna noqonaynin oo kollayba uun wanaag un noqoni waan badinaynaa qaala wuxuu yihi nabigu allahu akbar ilaahay baa ka badan cadiyadiisa iyo wuscigiisa iyo raxmadiisa waasaca iyo fadligiisa ka badan riwaaya kale allahu akbar ilaahay baa ka weyn oo wax walbaba awood u leh subxaanahu wa tacaala soo ma marka ducada wuxuu dhihi jiray cumar bn khadaab radia allahu canhu laa axmilu hama alijaaba wa inamaa amalu axmilu hama aducaa aniga ajiibidda iyo aqbalka hamigeeda iskuma daalin mahayo bui a maa lagaa ajiibiyo maaa lagaa ajiibi waayo waxaas iskuma daalin mahayo maxaa yeele meel baaba waa la ogyahay iyadu khayr iyo wanaag baad ka leheed ee waxaan isku mashquulin en xumbaari en humuumtayda iskuu geyni ducadii alla bariga wey inaad ducada si hagaajiso aadaabteeda la timaado alla subxaana wa tacala aad qaabisho wixii shuruudoo laga rabiyo aadaabteedana lagaa helo taasaa raba inaad xumbaarto oo mar walbaba aad qalbiga ku hayso addoonnimo muujiso iyo inkisaar in ilahay isku bihimbiso isku jajabiso saxiix way xadiidka axmedna fi musnadihi ibn abi shayba iyo xaakim almustadriga ayuu kusoo saaray ibn abi shayba musanafka xaakim almustadrig buu lehay qaala raximah llahu tacaala xadathana ibnu ibnu shayba ayuu yiri ibn abi shayba noo jir qaala akhbaranii ibn abi fudayk oo midkaa laga qala xadathanii cabaydullah ibnu mawhibin can cami cubaydillaah can abi hurayrata can nabi sal slam qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam maa min muuminin muumin ma jiro yansibu muujinaya oo taagaya wajahu wejigiisa ilaa xagga la u taagi xaggiisa xagga ilahay buu la aadi oo qaabili yasaluhu mas'alatan ile dad waxaad arkaysaa ducaysan oo aggan fiirin xaggan fiirin gacanta mid waana taagaya carabka waa dhaqaajinaya lakin maanta gaardaymo ku jiraa sax ma qiblada ujeeso jeeso ilaahay qalbiga iyo qaalabkaba sii niyadaada u fur xaggaa marka aad yan siduu wajha wejigiisa jeedinaayo oo taagaya ilallah yas'aluhu weydiisan mas'alatan su-aal ilaa acdaahu ilahay waa siiyaa iyaaha su-aashi imaa cajalahaa inuu u dedejiyo lahu asaga fi dunya adduunyada wa imaa dakarahaa inuu u kaydiyo lahu asaga fi laakhirati aakhiro intaas unbay mid noqon maa lam yacjal hadduuna degdegin hadduuna iska hadlayna oo isagii maaragtay baahnaa ee tabarta darraa ee daciifkaha ayaantu gacanta sayray ilaahay ku carooday oo ka tegay qaala yaa rasuul rasuul allah maa cajalatuhu maxay tahay degdegiisa qaala yaqulu inuu dhahaa degdeg ah dacawtu wa dacawtu waan baryootaba waan baryootaba walaa uraahu ma arko yustajaabu li la aqbalay waxaad moodaa marka uu ilahay canaananaya subxaana watacaala yaa isaga oga xun marka yaa isaga oga xun marka ilaahay subxaana watacaala ku kalsoonaada qofka inaad ilaahay bariday ood addoonnimo muujisay ood cibaado la timid tanaaba maarata ajir iyo thawaab iyo wanaag kugu filan maxaa yeele ducadu waa cibaada adducaa huwa alcibaada in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii bu ilahay leh kuwaas cibaadadayda oo ducadooda inta iska kibriya sayadkuluna jahanama daakhiriin inuu qofka iska kibriyo ama ka tago ama uu degdego laftirkeedaba dulli iyo ihaanaa oo lagu naar galaa qaala raximah llah baa fadl ducaa ducada fadligeeda xadathana camr bn marzuqi qaala akhbarana cimran can qataada can saciid bin abi xasani can abi hurayra can nabi sal slama qaala wuxuu yihi laysa shayun shay ma jiro akrama cala allah ilahay agtiisa kaga fadli badan min adducaai duco duca wax ilahay agtiisa kaga fadli badan ma jirto qofkii ducada la waafajiyana khayr badan baa la waafajiyey oo ilaahay baryadiisa iyo iskubaanbiyintiisa iyo udansheegashadiisa iyo gacmo karutaagiisa intaasaa addoonnimo ah addoonnimadu cibaadada waxaa weeyaan waa khuduuc iyo inqiyaad wey in ilaahay loo khuduuco subxana watacala loo hogaansamo oo baahi iyo faqri loo muujisto isagaa hani ah subxaana marka waxaa meesha ka baxaysa kibir iyo isweynaysiin iyo inaad meel kale ku xidhan tahay baad ka fogaatay marka addoon waxaad noqotay khaalis oo wanaagsan oo shaydaan iyo ibliis una shaqo ku lahayn ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan baad soo gelaysaa xasan wey xadiidkuna qala musanifu xadathana khalifa qala xadathana abu dawud xadathana cmran can qataada can sacid bin abi xasani can abi hurayrata can inabiy sala allah alay waslama qaal ashrafu lcibaadati cibaadada waxaa ugu sharaf badan adducaa duco cibaadadaas ibaad ducaa dalab iyo ducaa mas'ala ay uqaqaybiyaan xadiidkan daciif weeyaan sheekh albani waa daciifiyey taxqiiqiisa cala Hmm. laakiin laa shaka inay tahay ashraf lumuur alatii yudhiru fiiha almaru cubudiyata waxyaalaha ugu sharaf badan ee addoonka uu ku muujiyo addoonnimadiisa iyo inuu addoon ilaahay yahay ducada ayaa ugu muuqaal badan inuu muujiyo astaan adoomeed addoonnimo oo maaragtay ku dheehan inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka dambeeyo ku xidhan yahay una baahan yahay ducadaasay ka muuqanaysaa qaala alimaamu xadathana abulwaliid qaala xadathana shucab bnu xajaaj qala an mansuuri can darin dar ibn cabdillaahi ibn zurara can yusaycin ibn micdaan alxadrami yusayc ibn micdaan can nucmaan bn bashiirin ibn sacd radi allahu canhuma saxaabiyin ibn saxaabi ansaari can inabiyi sal allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi ina ducaa ducadu huwa lcibaada ayada cibaada ah yani cibaadada xaqiiqada ee ka muuqanayso addoonnimada iyo cubuudiya ka muuqan ayadaasba toos uga soo muuqanaysa uma qara wuxuu akriyay udcuunii astajib lakum ibarya waa inaajiibayaay in aladiina ystakbiruuna can cibaadatii sayadkuluna jahannama daakhiriin saxiix way xadiidka axmedna waa soo sar abu dawud tirmidi ibn maaja waana saxiix qala xadathana cubaydullahi can mubaarak ibnu xasaanin can caطa can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tiri su-ila nabiyu nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu lcibaadati afdal cibaadatea u fadli badan qaala ducaau lmari linafsihi addoonka oo ama qofka oo ducaysta naftiisa alla u baryo oo ilaahay way eh, barya naftiisa alla tuuga u alla tuuga ah, xadiidku daciif lisnaad weeyaan sanadkiisa mubaarak bnu xasaankaas sanadka ku jira yaa layin lxadiid ah xadiidkiisa aada u daciifsan yahay layin jilicsan yahay qaala musanifu raximah llah xadathana cabaas narsi qaala xadathana cabdulwaaxidin qaala xadathana layth ibnu sulaym saduuq weeyaan oo ikhtalada fi akhiri cumri yahib qaala akhbaranii rajulu min ahli basra nin reer basra ii waramay majhuul qaala samictu macqilin macqil ibnu yasaar baa maqlo yaquulu leh indalaqtu waan tagay maca abi bakri sidiiq radia allahu canhu abubakr sidiiq anuu la socda ila nabiy nabiga alayh salaam aan u nimaanay faqaala markaasuu nabigu wuxuu yihi yaa abaa bakrin abubakar ow lashirku shirkiga fiikum dhexdiina akhfaa inagaga qarsoodi badan min dabiibi namli quraanjada socodkeeda dabiib yani quraanjada socota ee tukubaysa ee meel dhagax hoosibsiba habeen mugdia ku socota siday u qarsoon tahay waxaa ka qarsoodi badan oo si qarsoodi ay soo geli kara shirkiga faqaala abubakar baa wuxuu yidhi wahali shirku nabi allow shirku ma wax kalaa ah ilaa man unbaa mushrik noqon jacala yeela maca allahi ilaahay maciisa ilahan aakhara qofkii ilaahay maciisa ilaah kala yeela soo mushrig maaha faqaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yii waladii nafsii biyadi allah nafteeda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay la shirku shirkiga afaa qarsooni badan min dabiibi namli quraanjo maarata socodkeed iyo ganaangarkeeda iyo socodkeeda ayay ugu dhowdahay uga furudahay uga maaratay qarsoon tahay alaa adulu markii shirkiga hadda laga hadlaayo qarsoonay sidaas oo kale ah waa shirkigii duun shirkiga asqarkaha ashirku asqar baa jira oo lagu mithaaliyo alriyaa walsumca ayaa kamid a kuwaasaa kamid marka qofku si fudud buu kusoo galayaa in cibaadadii ilaahay keligii u lahaa uu makhluuqii wax ka siiyo waa nooc shirkigii kamida a la wadaajin waayo ilahina waa diiday ana aqna shurakaa cani shirk man camila camalan ashraka fiihi axadan kayri taraktuhu wa shirka isagii shirkiisa waa iskaga tegaya ayib marka taasoo kale weeyaanoo in xogow riyaa iyo sumca ay qonka soo gasho wey mar mujaahada iyo difaac iyo alla lagu cararo subxaanahu wa tacaala iyo shaydaankaoo la iska naaro in mar walba lagu jiro ayaa la rabaa mar walba lagu jiro o ilaa shaydaanka yuhaajimuka kusoo weeraraya kugu tuur waba kugu tuur waa tabar marka qaarkood yaa kugu soo dhacaysa ah, laakiin inaad istirsaal samayso raariciso iscajabgeliso ismahadayso taasaa la diiday wladii marka wuxuu nabiga alayh salaatu wasalaam wladii nafsii biyadihi lashirku akfaa min dabiimi namli alaa aduluka ma ku tusaa calaa shayin shay idaa qultahu haddaad tiraahdo dahaba canka uu kaa tegay qaliiluhu shirka kiisaga yar iyo wa kathiiru kiisa badan shirkiga yar iyo midka asqarka iyo akbarka uu kaa tagay qaala qul waxaad tirahdaa buu nabigu yihi allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangalaya an ushrika bika inaan kuu sharig yeelo wax kula wadaajiyo cibaadadaadi adi keliga aan laheed inaan wax makhluuqaada ku garab geliyo yaa ilahu kaa magangalaya wa ana aclam anoo og anoo og oo soo jeeda oo cilmigeedii iyo aqoonteedi soo jeedkeedii qaba inaan u bareero inaan kuu sharig yeelo wax kula wadaajiyo iyagoo kaa magangaraya wa astakfiruka astakfiruka waa kaa dambi dhaaf dalbayaa noo dhaaf limaa laa aclam waxaanan ogeyn waxaanan ogeyn oo ama si noo noo dhaafay ama aan iskaba ilownay ama anagoonan garanayn aan ku dhacnay ilaahu noo dhaaf sidaa dheh buy nabi sala allahu aleyh wasalam kafiiri barka sida ay uga cabsanayo nabiga calayh salaam saxaabadiisii ummadiisana oga digaayo abubakar radia allahu canhu uga baqaayo ee nabiga calayhi salaam naasixun amiin uu yahay ee shirkiga iyo wixii lagaga badbaadinayo ducadeeda uu noo baraayo salawaatu rabbi wasalaamuh calayh marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam meesha uu shirki ka cabsaday in inaga aan ka cabsan weyno nirahno muwaxidiin muslim aan nahay maxaa tawxiid loo sheegi ya waa qof ismahadiyey soo is cajabiyey oo war ama aalkiisii iyo mustaqbalkiisa aad moodo inuu madmuun ka dhigto meel uu dhigtay yaad moodaa muxuu yii ibraahim alayhi salaam wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam aniga iyo caruurtayda ilah naga foge inaan sanam iyo shirki a ku dhacno on caabudno xadiidku saxiix weeya kan asagan ku jira saxiix ligayrihi weeyaan layt bin abi sulaybka daciif weye sheekhiisana mubham weeyaan oo rajul baa layidhi laakiin xadidku shawaahid kalu leeyahay abu yacla iyo abubakr almarwazi iyo musnad abubakr sidiiq ayay ku sheegeen wallahu aclam bilahi towfiq wsala allah wslama ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin